bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصaxabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna aلshaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamiعا whuwa أwl xadiiثi samicth minhm bإsnaadi kuli minhm إlى sfyan bn cuyayn can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdالlahi bn cmr الcaas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طaraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuuli almutuun khaasatan usuuli xadiid almustafa warasul mujtaba sala allahu alayhi wcala aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajli wاlajli fahada huwa almajlis asaadis cashar min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin lilimaam الnawowi caleyh raxmat اllah fi leylat alaxad asaabic cashar min shahri rajab cami alfin وarbacumiئa وsabcin وaلaaثiin hijrat اlmustafa salى اllah alيh ali waslem ضimna silsilaة duruusi xadiid اlmustafa salى اllah alيh ali waslem badأn bkitaabi اlarbaciin waاntihaءa bالsunani wالصaxiixayn yasr allah اlitmaam wاlإkmaal wrazaqna اlإkhlaasa fi اlqowl wاlcamal inahu jawaadun kariim wabilijaabati jadiir majliskan waa majliskii lixii tobanaad ee majaalisa dulmarka kooban dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam اnawowi caleyh raxmat ullah taariikhdana waa bisha rajab jirada nabigeena sal allahu aleh ali wasalam baabkana waa baabu fadli biri asdiqaa'i اlabi wاlummi wlaqaaribi wاzawjati wasaa'iri man yundabu ikraamuhu xadiidkana waa xadiidka saddex boqol iyokow iyo afartanaad baabu fadli biri asdiqaa'i alabi aabbaha saaxiibadiis oo baarinimaka loo fala baarinimada loo fala fadliga ay leeda ayuu u baab yahay baabu fadli biri asdiqaa'i alabi aabbaha gadaal baa laga soo akhrini aabbaha saaxiibbadii wanaagga loo sameeyo fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay iwal ummi hooyada saaxiibbadeed wanaagga loo sameeyo fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay wal aqaaribi qaraabada saaxiibbadood biriga iyo samafalka loo sameeyo fadliga ayuu leeyahay uu leeyahay ayuu baab yahay iyo wazawjati xaaska aad qabta gabdhaha saaxiibada la'ah wanaagga loo sameeyo fadliga uu leeyahay ayuu baab yahay iyo wasaa'iri man yundabu ikraamuhu karaamayntiisa in alla intii muxuu ahaa la sunneeyey oo soo hartay wasaa'ir man yundabu ikraamuhu karaamayntiisa inta la sunneeyey oo soo hartay intaas iyada ah fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay khulaasat albaabka waxaa weeyaan qofka mu'minka ah aabbihii dhalay ama hooyadii dhashay amaba qaraabadii ama xaaskiisii dad asxaab ah oy sheeko wadaag yihiin oo isku fiicnaayeen ayaa jirto dadka ayagahaya marka in ixsaan loo sameeyo oo biri loo sameeyo saaxibadii qaraabadaadii waalid kasoo soo bilow ilaa waalidaynka ilaa akhriibadii ilaa xaaskaaga xitaa asxaabtii iyo qaraabadii dadkii ay lahaayeen oo suxbad ay lahaayeen in baarinimo loo fala fadliga uu leeyahay ayuu baab yahay intaas bas maaha iyo in alla intii muxuu ahaa lisfaray oo la sunneeyey in loo ixsaan sameeyo oo inta aan sheegnay ka soo hartay wasaa'iri man yundabu ikraamuhu nacam xadiidka saddex boqol iyo kow wa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sala allahu aleh ali wasalam qaala nabigeena wuxuu yidhi ina abara albiri ugu qiimo badan ugu baarinimo badan an yasila inuu xidhiiriyo arajulu qofka muminka ah nin baa la yidhi laakiin dumarkin waa la mid an yasila inuu xiriiriyo arajulu ninka inuu xariiriyo wudda maxaa idin qoran idin qoran w ka dhiga wudda abiihi aabbihiis dadki uu jeclaay inuu xiriiriya ayaa waxaa weeyaan baarinimo la sameey tan ugu qiimaha sarraysa waxaa weeyaan ilaan aabba markuu nool yahay ama hooyo ay nooshahay iyada ayaa ka hortaagan ood aragtaa marka inaad baarnimo u samayso waa shay iska abiici oo fir ah laakiin qabri ayay galeen ma joogaan ama way fogaadeen gacan laguma hayo laakiin qof iyaga waalidkii saaxiiba ayaa halkan imaaday qofkaas xiriirintiisa marka wax weynoo adiga des ma taqaanaan saaxiibo badan iyo wax weyn ka dhexeeya ma lahan xiriirinta markaad xiriirinaysa waxaa weeyaan bilhayb maqnaantii waalidkii ood baarnimo samaynaysa ay tahay weyaan marka taas ayaa baarnimo ugu weyn ayuu nabigeena sal allah aleh ali an cabdlah bni dinaarin cabdulahi bni dimaar ninka diinaar la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi cabdilahi bni diinaar wacan cabdilahi bni dinaarin radia allah raximah allah can cabdilaahi bni cumara radia allahu tacala canhuma ayuu ka wariyay cabdilahi bni cumar ana rajula ninba oo min alacraabi reer baadiye ah ayaa laqiyahu la kulmay yuu la kulmayaa laqiya la kulmay hu cabdulahi bni cumar buu la kulmay biariiqi makkata maka jidkeeda asagoo hayo ayaad la kulmay kow fasalama calayhi waxaa salaamay cabdulaahi bni cumar baa salaamay kadibna waxamalahu wuxuu saaray ood ku xambaaray calaa ximaarin dameer oo kaana uu ahaaday yarkabu mid uu fuula hu cabdulaahi bni cumar dameerkii u saarnay ayuu intu uga degay ayuu ninkii reer baadiyaha ahaa saaray weeyaan wa actaahu kadibna wuxuu siiyey cimaamatan cimaamad oo kaanat ahayd calaa ra'sii madaxiisa saarnaydna waa siiyey cimaamadii iyo dameerkii u saarnaa ayuu isugu daray nacam faqulnaa lahu waxaanu nidhi cabdulaahi waxaa dhahaya hadalka isaga cabdullahi bni diinaar faqulnaa lahu waxaanu nidhi allah allah ku wanaajiyo innahum iyaga alacraabu waa reer baadiyo wahum ayagana yardowna waxay ku raalli noqdaan bilyasiiri wax yaroo kooban wax yar haddii aad u taagto intaasay ku raali noqdaan ee eh, maxaad muxuu dameerkii aad iyo cimaamadaada qiimaha badnayd aad farta ugu saartay ninkan weyaan faqaala cabdulaahi ibnu cumar wuxuu yidhi radi allahu tacala hada kanayto kaana wuxuu ahaaday widdan widdan mid jecel licumara bn اlkhaaab radia allahu tacala canhu arda wadaay ayuu la ahaa saaxib ayuu la ahaa weeyaan radia allahu tacala anigana samictu waxaan ka maqlay rasuul allah rasulka al sal allahu aleh ali waslem yaquulu rasuulka mxuudhihi na baarinimo waxaa ugu baarinimo badan oo ugu wanaag badan silatu rajuli qofka inuu xiriiriyo ama ninka uu xiriiriyo ahlu wuddi abiihi aabbihiis dadkii ay isjeclaayeen ahlkooda inuu xiriiriyo ayaa baarnimada tan ugu weyn ka mid weyn ahla wuddi abiihi aabbihiis dadkaahalka ay isjeclaayeen inuu xiriiriyo weyaan wa fii riwaayatin riwaayaddu cali bni diinaar cabdilahi bni diinaar uu ugu nafteedana Ah, ibn cumar uu ka wariyey annahu ibnu cumar kaana wuxuu ahaa idaa kharaja markuu mxuu ah u baxa ilaa makata maka ama cumraha aad ama ha aada xaji kaana waxaa u sugnaaday lahu isaga ximaarun dameer oo yatarawaxu calayhi ku nasta calayhi isaga dameerka uu ku nasan jiray idaa malla hadduu ku daalo rukuuba alraaxilati hasha fuulitaankeeda hasha aad bay u dheerta waa taqaanaan socodkeedana xataa marar qaar waxaa laga yaabaa inuu qofku yara daalo ayuu wuxuu jiray amaba uu ku badalan jiray markuu is yidhahdaa bal hasha kuu daaqdo amaba ku yar nasato dameerkaas ayuu fuuli jiray radia allahu tacala canhu arda nacam yatarawax uu ku isaga weeyaan ida mal hadduu ku daala rakuuba araaxilata hasha fuulitaankeeda wa cimaamatun cimaamadna waxaa u sugnayd oo yashuddu uu ku adkaysta biha iyada ra'sahu madaxiisu ku xira weyaan xiritaan waa muxuu aha shadigaas ku xirta madax weyaan fabaynamaa goor huwa isaga yowman maalin calaa dalika alximaar dameerka uu saaran yahay id mara bihi waxaa soo maray acraabiyu nin reer baadiye ayaa soo maray faqaala wuxuu yidhi alasta fulaan ibna fulaan soo hebel ina hebel ameerkanfuul waacaahu wuxuu siiy alcimaamata cimaamadana wuu siiyey wa qala wuxuu ishdad biha ra'saka madaxa ku xidha oo madaxa ku adkaysa weeyaan faqaaluu lahu waxay u yidhahdeen faqaala lahu waxay u yidhahdeen faqaala waxay yidhahdeen lahu ibnu cumar bacdu asxaabihi asxaabtiisa iyo saaxibadiis ee dadka la socday qayb ka mid ah, waxay u yidhahdeen hafar allahu laka dembigaad allah dhaafo wa acayta waad siisay hada ninkan aytu alcarabiya ee reer baadiyaha ximaaran dameer baa siisay kunta adhe turawixu bidami ta weyaan turawixu mid muxuu ahaa ku nasta oo muxuu aha ku daalbajiyo calayhi dushiisa wa cimaamatan cimaamad ayaad muxuu aad siisay oo kunta ahayd kunta ad ahayd faqal wuxuu yidhi innii aniga samictu waxaan ka maqlay rasul lah sal sl nabiga alle yaquulu isagoo leh inna min abara albiri baarnimatan ugu baarnimadan waxaa ka mid ah an yasila inuu xiriiriyo alrajulu qofka ahla wuddi abiihi aabbihiis dadku uu jeclaa inuu xiriiriyo weyaan bacda an yuwallii markuu dubarjoodiyo ood geeriyooda kadib weyaan wa ina abaahu ninkan reerbaadihi aabbihiina kaana wuxuu ahaaday sadiiqan saaxiib ayuu la ahaaday licumara radia allahu tacala canhu cabdulahi bin cumar aabbahi cumar bn khaaab ayaa ninkan aabbihiis ayaa wadaayi saaxiiba ahay weyaan soomaalida wadaayda aad bay u aqooni jireen waxaa laga yaabaa in reerkan qolo kale weliba khaasatan ayaantii culimmada iyo dadka bariiqada khaasatan saalixiyada iyo waxyaabahaas ay isxiriirin jireen waxaa laga yaaba qofkan inuu yahay qabiil fulaan kanna uu yahay qabiil fulaan kadibna laba ay saaxiibo yihiin labadano saaibka marka waxaa la yidhahdaa wadaay hebel wuxuu wadaay leeyahay hebel kadibna xoolaha ninkan xoolaha ninkan kalama duuna ilmaha ninkan iyo ilmahan walaalay isu haystaan adeeray isu haystaan markii gabar laga soo doono kan kan waa in muxuu aha loo gooya guftii iyo muxuu ahaa eh, gabaatigii iyo sooryadii wixii la bixin jiray waa in loo isku qolana maaha arrintaa way soo dhawaatay ilaa hadda inaa jirtin kalama aqan ma jirta waa jirta sooma marka wadiga noocaas waa wadiga noocaas weyaan nacam ayb xadiidka saddex boqol iyo saddex iyo afartanaad wacan abi usayd bidami اlhamzi wafatxi asiini malik bni rabicata saacdiy radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi bayna goor naxnu annaga juluusan aan fadhina cinda rasulillah rasulka al sal allah alيه ali waslm id jaahu waxa u yimid rajul nin ba u yimid oo min bani maxaa idin qoran salima bikasri allaami weyaan fatxada sax maaha min bani salima faqaala wuxuu yidhi yaa hal baqiya ma haray min biri abawaya labada i dhashay baarinimadooda shayun shay ma haray oo aburuhumaa aanu u baarinisamay bihi isaga bacda mowtihimaa markay geeriyoodaan kadib faqala wuxuu nacamhaa asalaata calayhima duca loo duceeyo asalaatu lahumaa salaad oo mxuu ahay loo duceeyo iyo walistiqfaaru lahumaa loo dembi dhaafo weydiiyo iyo wainfaadu cahdihimaa ballantii ay galeen oo la oofiyo iyo waxaa la mid ah cahdigaas iyo dardaarankii wasilaة raxim raximta oo la xariiriya allatii taasoo laa tusalu aan la xiriirinaynin ila bihima joogitaankooda iyo ayaga dartood mooyna si kale aan lagu xiriirinaynin in la xiriiriyo waikraami sadiiqihima iyo saaxibkood labadoodii muxuu ahaa saaxib in la karaameeyo intaa baarinimada marka harsan ay ka mid tahay w maalushahidkan waad ujeedaan rawahu abu dawuud dacafahu alalbani fi mishkaat almasaabiix xadiidka marka sanad ahaan w daciif weyaan xadiidka sanad ahaan daciif xadidka horan dee muslim ayaa wariyey radia allahu tacala raximah llah nacam oo waxaan soo niri rawaa hadihi riwaayaat kulaha muslimun nacam xadiid saddex boqol iyo afartan iyo afaraad waxan cashata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha maa kirtu ma aanan masayrin ala axadin qof ama mid ala axadin mid oo min nisaai nabi nabiga xaasiskiis ka mid ah maa kirtu intaan ka masayri calaa khadiijata radia allahu tacala canha wa ardaaha khadiijataangu masayri wamaa ra'aytuha qatu weligayna maanan arkin walaakin warka lagu laabaya kaana wuxuu ahaa nabigan calayhi salaatu wasalaam yukiru mid badiya dikriha sheegsheegeeda ayuu nabiga badan jira calayhi salatsalaam wa rubbamaa waxaa dhici jirtay ama laga yaabaa dabaxa inuu gowraca shaata neef inuu gowraca uma kadibna yuqaicuha inuu jarjaro acda'a ximinximin uu jarjaro uma intaa kadibna yabcauha uu mxua u diro ood u hadiyeeyo ood uu mxuuaha u geeyo fii sadaa'iqi khadiija khadiija saaxiibyaalkeed uu nabigu u qaybiya calayhi salaatu wasalaam fa rubbamaa waxaa mxuu laga yaabaa qultu lahu inaan u dhaha kaan lam yakun waaba ayadoo ynan ahaanin fi dunya addunyada imra'atun haweenay ilaa khadiijata khadiija ma ooyane haweenka iyo xaas kale iyo dumar kale inayba jirin wayaan mxuuha xayt arrintan qof kale oo xaas ama ah, haweenay kale oo adduunkan jirta ma jirta miya saasa ah, inaan dhaha ayaa dhici jirtay ti radi allahu tacala anha wadaha fa yaquulu kadib nabigan wuxuu le innaha iyada kaanat saas bay ahayd wakaanat saas bay ahayd wa kaana lii minha waxaa iga sugnaaday waladun ilaahayna carruur buu iga siiyey subxaana wa tacaala muttafaqun calayh waad garanaysaan hal shay hal mowqif oy mxuu ahay samaysay ummi lmuminiina khadiija radia allahu anha ardaha bal dib ha loo fiiriya marka nabigeen calayh salat slam intuu qaari garay kadibna halkaa la qabtay la camajuujiyey nafta ay qabatay isagoo mxuu ahaa saas u dheerayna aad mxu guriga kusoo dhexdhacay nafta ay hayso kadibna aad ka bilaabay laqad khashiitu calaa nafsii naftayda ayaan u baay adag uu ku jira nabig alai sla maxay ku tiri mataqaana kala hadalkaasi ka bilowday wallaahi inayna dhacaynin kala haba ka yaab inay tihi wallaah lan yukhziyaka allaahu abadan adiga oo muxamed ah ilaahay kuma muxuu hoojinayo maxaa yeelay sifaadkii wanaagsan u sheegtay markay dejisi kadib markiiba ay la fakatay ayaa u geysay waraqa ibn nowfal mowqifkaas ikhwaani filah waad garan kartaan wuxuu la egyahay marka qof la mida ah ma jirin khadiija radi allahu tacala anha ardaha naam qof lamid ah ma jirin weyaan naam maca dalika may arkin wayna kama sayrteed subxaan allah waa cajiib qofkii marka laba xaasla oo islaantiisa kale marka islaamta kale ku agsheegsheega ka warrama ya kaas waxaan u malaynaa muxuu ah madhaxaas waxaan arkayay moogta waxbahlaan eh, social mediaha waxyaabaa ay soo gelgeliyaan waxay leeyihiin marka waana mararka qaar in baabka aroo kale marka jooga la sheegay dhib ma laha eh, jikada ku jirta ayaa ninkii malaha naakalu rabay miya maaqaana mise naakalu qabay ama uu rabay jikada uu galay markuu jikada uu galay wuxuu yidhi marka eh, adiga ilmahaadoo dhan sidee qalbigaada aada ugu inaad wada jeclaato marka war dheer ay sheegtay calcumuum waxay caddaysay Eh, inaad qalbigeeda ilmaheeda tobanba gaareen haddii xataa ay toban gaaraan qalbigeeda u waasanaan karo dhammaan ay wada jeceshahay kan jeceshahay kan jeceshahay mid walba ay jeceshahay isna wuxuu yidhi marka adinka maxaad u diidaysaan in afar naagood qalbiga ninka u waasax noqdo inuu afar u noqdo maxaad ku diidaysaan midi ay muxuu basal wax ku jarjaraysa la soo boodee wadnaha ka gelisa shulug kow ninka allah u naxariis marka waxay yidhahdeen ninkan wax fiicanaad sheegay laakiin waxay yidhahdeen meesha u istaagnay ayaa meel khalad ahayd meel khalad oo istaagay markuu warkaad sheegahay isagoo qolka iyo meelaha jooga inuu sheegay laakiin jikada isagoo ku jira islaanta malta khatarwa markay hubaysanta adna waxaa tahay waranla ma garat marka iyadoo hubaysan iyadoo waranla haddii aad meel iskugu tagtaan oo la dagaalamo marka khatarwa mogta marka dumarka masayrkooda wax sahlan maahan marka waad garanaysaan umulmumin caaisha radi allahu taala anu ardaha qofka ad ogsoontihiin oo nabiga alai sl dadkii aad ugu jeceshahay markii la yidhi caaisha uu wa min arijaal abuuha waad garanaysaan meeshuu nabiga ay ka joogta alayh salatu salaam maca daalika eh, raashin la soo dhiibay oo xaasiskiisi mid ka mid ay soo dhiibtay intay looto u qaadatay halkaas ku kala tuurtay waalka jibisay ee cunnadii kala fiindisay nabiga alai sala slam wuxuu yidhi islaantaas edab malaan miyuu yidhi kala wallah wuxuu dhahay haarat ummukum haarat ummukum haarat ummukum cunnadii iyo saxfadii eh, caaisha a muxuu ahay eh, gabadhii kale oo laga soo qaaday umulmumin radi allahu taala marka hiirada eh, marka iska jirta islaantaas marka muxuu ahay umulmumin khadiija oo horteed geeriyootay nabiga sheegsheeg uu sheegaya iyo sadaqada uu bixinaya ah, waxay leedahay weligaysaan ugu qiirooday islaan kaloo muxuu xaaskiisa uguma qiiroonin radia allahu tacaala canhunna jamiica nacam ummahaatuna waa annaga markii laga hadlaa ummahaat almuminiin annaga ficlan wa aswaajuhu ummahaatuhum yani annaga hooyayaalkeena dhab ah oo xaqiiqo ah nacam nacam ayib wa fii riwaayati riwaayatna wain kaana wuxuu ahaa nabiga calayi slat slaam layadbaxu mid gowraca shaata neef ari ah oo fa yuhdi uu u hadyeeyo fii khalaa'ilaha fii khalaailiha saaxiibyaalkeed gabdhihii mxuu ahay khaliilkii saaxiibada la ahaa maa yasacuhunna minha ay min ashaat neefka arig ahaa maa yasacuhunna wax u waasoc noqda oo ku filan weya intii uu gaari karo wa fii riwaayatin kaana wuxuu nabigeena calaih slat slam idaa dabaxa ashaata neef ari hadduu gowraca yaquul wuxuu dhihi biha iyada oo qayb ka mid ah way abcan ilaa asdiqaai khadiijata khadiija saaxiibyaalkeed ugeeya weyaan ama neefkeeba ugeeya wa fii riwaayatin qaalat waxay tidhi ista'danat waxaa idin weydiisatay oo inay soo gasha weydiisatay haalatu bintu khuwaylidin ay la dhalatay bintu khuwaylid ay la dhalatay waa dumaashada nabigan calayhi salaatu wasalaam ukhtu khadiija calaa rasuulilah bay nabigaan usoo gashay ay ka dalabtay fa carafa wuxuu nabiga gartay isti'daana khadiija codkii labada cod waa isleeyihiin codkii iyo codkii khadiija ayaa islah waa laba walaalo ah. marka nabigu wuxuu marka xasuustay sawdkii khadiija radi allahu tacala canha ardaaha nacam facarafa wuxuu gartay istidaana khadiijata khadiijasa idinku jirtay fartaaxa laa ee dalika asaga nabiga aad buu ugu diirsaday weyaan aad bu arrinta si fiican buu nabiga ugu diirsaday aad buu jeclaaday inuu codkaas maqlo weyaan aad faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow bintu khuwaylid gabadhaas waa haala oyna khuwaylid waxay dhalatay weyaan khadiija radi allahu tacala anha ardaha qowluha fartaaxa huwa bilxaa'i wa fi ljamci bayna saxiixayn lxumaydi fartaaca fartaaca macnaheeda muxuu marka bilcayni wa macnaahu ihtama bihi nabiga arrinta ayada ah wuxuu muujiyey ihtimaam iyo danayn uu daneeyey nabiga alai sla oo muxuu arrin weyn ahaan ayuu u daneeyey alayh sla slam codka asaga ah nacam nabiga intaas wuxuu rabaa marka inuu xiriiriyo xaaskiisii uu jeclaa oo dacwadan diintan la soo taagtay oo wax badan la soo qabatay walaasheed inuu xiriiriya nabiga calayi slatsalaam ayaad marka kala dan halkaas ayaa marka maxal shahid xadiidka weeyaan xadiis saddex boqol iyo shan iyo afartanaad wa anas bn maalik radi allahu anhu qala wuxu anas qaala wuxuu anas kharajtu waan baxay maca jariir bn cabdillahi albajali saxaabiga ayaan la baxay fii safarin safar baan ula baxay waana nin weyn jariir bn cabdillahi albajali waa nin aad anas bn maalik waa nin fakaana wuxuu ahaa jariir yakhdimunii mid ii khidmeeyo ii adeego safaraan isla jirnaa isagaa cunadii karin isagaa qoryihii soo guri isagaa biyihii wahaakada khidmadii isagaa u taagan faqultu lahu waxaan u idhi laa tafcal jariirow samayn faqaala wuxuu aniga qad ra'aytu waxaan arkay alansaara ansaar ayaan arkay tasnacu ku samaynaysa birasuulilah rasuulka al sala allah alay slam shay shay ku samaynayso ayaan arkay oo ikraam karaamayn iyo soo dhowayn iyo weyneyn iyo gargaar iyo naftooday hurayaan nabiga difaaciisa calayhi salaatsalaam hal maalin miiqaanin toban iyo saddex ninbaa maalinta dad ka badan ayaa nabiga calayhi sala slam iga hortaagan nin baa ka difaaci uu tegi nin kale difaaci uu tegi nin kaleo difaaci uu tegi wahaakada marka waxaan arkuu yidhi shay ay samaynayaan ansaar ay ku samaynayaan nabigana sal allah aleh wasalam tirada badnaa mid ka mid sheegi nacam ayaan arkay kadibna alaytu waan dhaartay calaa nafsii naftaydu waxaan ahay aan uga dhaartay oo naftayda aan u sheegay anla asxaba inaan la saaxibin oon raacin axadan qof oo minhum ansaar ka mid ah, a ay jirta miya inaanu khidmeeyo ayaan mxuu naftayda aan kula ballamay weeyaan muttafaqun calayh khidmaa laga yaabaa jihaadkii kala qaybgalaan laga yaabaa waxaa weyaan badligii laga yaabaa iطaacada iyo yeelitaanka warkiisa ayana laga yaabaa xubiga ay u qabeen iyo sida ay nabiga u jecleen yani qul ma turiid ansaar diintan qaama cla aktaafihim radia allahu tacala anhum ardaahum bimusaanadati almuhaajiriin alwaliin nacam radi allahu tacala canhu baabu ikraami ahli beyti rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam baabkan wuxuu u baab yahay ikraami beyti ahli beyti rasuulilah rsulka al sal allahu aleh ali waslm ahli beytkiisa oo la karaamay ayuu baab yahay iyo wa bayaani fadlihim fadliga ay leeyihiin oo la caddeeyo ayuu baab yahay weeyaan ahlu beytka nabigana sal allahu aleh ali wasalam waad garanaysaan waxaa nambar wanka noqona awaajuhu wa qaal allahu tacala alle wuxuu yidhi innamaa yuriidu llahu alla wuxuu doonay liyudhiba inuu inka tagsiya cankum adinka xaggiina alrijza qurunka iyo wasakda iyo xumaanta inuu inka tagsiya ahla lbeyti ahla beytkiyow wayuahirakum uu idin nadiifiyo tahiiran nadiifin oo dhan walba xumaan ah xisi iyo macnawiba inuu rabbi subxana wa tacala idinka qaado oo agtiina aan lagu arkin qaala tacala wuxuu yidhi waman yucadim qofka weynay shacaa'ir allah ilaahay shacaa'irtiisa qofka weyneeyo fa inaha iyada weynaynta ayada min taqwa alquluubi quluubta baqitaankeeda ay ka mid tahay weyaan oo qalbiga inuu rabbi ku xiran yahy subxana wa tacala waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah inuu shacaa'irta allah subxana wa tacala u weyneeyo caawa marka goolkuu soo masaaxiftiyaa ka mida ah. soo saa maaha ikhwani mise isku diidan ya akbar shaciira qur-aanka weeyaan waad garanaysaan musxafka qur-aanka baad arkaysaan haye ma aragteen weligiin halkaa mimbarka oo halkaa la saari meeshaas wax masaaran balsaa ufma yeeshe lugta la saara fiiriya wax masaaran yahay saa u leh sheekh saa u leh sheekh ah, saa u leh meeshan kor u qaad ha ah, kor u qaad ha masaaran yahay qur-aan saaran yahay haye ikhwaani in marka waxaa weeyaan kitaabka allah subxaana wa tacaala qofka inuu dhigo dhulki inuu dhigo meeshuu cagtiisa saaray u dhigo amaba uu intuu muxuu ahaa kitaabka qur-aanka qaada meeshii uu muxuu ahaa imaamka ama khaiibka uu lugta saaray uu saaro arinta ayada ikhwaanay bal ka warrama oo qalbigiisa arrinta ayada ay mutmain uu ku noqdo ka warrama arrinta ayada ikhwaani fillah soo arrin culus maaha tacdiimka allah subxaana wa tacaala qofka isaga ah ama waa haafil oo qof hilmaamsan waa ama waa qof ay ku jirin kitaabka allah subxana wa tacala inaad qaado ood meesha lugtaada dhigaysa aad dhigto ama aad meeshii uu muxuu ahaa khaiibka dhigaya aad dhigto dacwo iyo diin iyo salafinimo iyo aalibu cilminimo iyo cibaadana aad sheegato arinta ida laba isqaban ikhwaani filahi ma aha arintaas horta waa number one kitaabka qur-aanka ah ugu dadaalla xitaa waxaa haboon waxaan habooneen in xitaa meesha kore lagu fariisanao salka la saara in la saaraan habooneen ataa waxaa laga yaabaa qaar in la yihahdo hal makaan aahir meeshu waa meel nadiifa ah. oo lugtaada soo nadiif markaad soo dhada lugtaada soo nadiif maaha miskuu diidanna marka lugta la soo dhanay nadiif tahay kitaab qur-aanka ma la saari karaa lugta ciyaadan billaah ya marka waa xujo waahiya aad u liidan dadka walaalaha qaar ama dhallinyarada qaar oo xamaasisan waxaa weeyaan kitaabku bub ka siinaya hadda waa la roonaaday berigii hore ayaa aad ay xaalad u adkayd markuu babka siiyo tira war maxaad u yeelaysaa wuxuu leeyahy meesha waa daahir almakaan daahir war lugtaada waa daahir kitabka qur-aanka saar marka arrinta ayada ikhwaani fillah waa arrin runtii aan ku liidannahay waxaa la mid ah awciyat alcilmi kitaabka tacliim almutacallim lizarnuuji iyo kitaabka tadkirat saabic almutakalim ahriyo waxyaabaha aadaabu aalib alcilmi waxaa ka mid ah an yaxfada alinsaanu awciyat alcilmi xitaa iska daa kitaabka eh, galka la geliye waa taqaana qamdiga oo la geliye muxuu aha kitaab qur iyo la geliye xitaa in la ilaaliyo ay culimmada farayaan iska dhaaf hadda marka eh, salaaddii marka eh, maqhribka la tukanayay imsaa qofoo ay wateen dhulka u ya mishkiladaidan haysta adinka waxay tahay xitaa imaan koofidii aad dhigan lahaydeen ma wadataanba <laughs> cimaamada haba sheegin midaan yaroo mxuu ah cimaamad aan ahayn oo iska on mxuu ahay eh, waxaan ku magacaabi karna ma baqaanaba tan hadda maxay waxaa lagu sheegi karaa tan ya waa iska un mxuu ahay eh, diifiskiga tirtir iyo fashon iyo waxaa tidhahdaba tan xataa lama wato oo aqalla shay qofka intu isku lalaabto saa intu iskugu lalaabto kadibna mxuu aha uu kitaabka ku karaameeyo saas u saara xitaa ma wadan marka waa imtixaan ikhwaani fillah arrimaha iyaga ah waa arrimo aan u baahannahay annaga maadaama aan axaadiista nabigan calaih sala slam aan dhigayno oon eh, muxuuah wada mudaarasaynayno in aadaabtii aan yeelanno aayaad qur-aan ah ka buux halkaan aayaad qur-aan baa budka ah labadgebi ka ah waad ujeedaan kadibna bub dhulkaa lagu tuuraya xitaa kutubta naxwada ya ikhwaani fillah shawaahidda waad aragteen ashawaahid waxyaabaha ugu badan ay soo deliishadaan soo shawaahidda waa qur-aanka iyo axaadiista iyo gabaygii niminka reer carbeed qabla man kam alqarn aggaga dhig mar kuwaas qarna raabi xaggiga dhig laakiin aayaadka qur-aanka budka ah ikhwaani marka arrinta ayada ah yaan la fududaysanin waxaan codsanaynaa jazakum allah khayran oo naftayda iyo naftiinaba kulada daarmaya kitaabaha xitaa haddii aad soo daada meel la raadso meelahan kitaabaha qur-aanka la saara qaybaadda kore meel uun la raadso xitaa culammada waxaa weye ma ogola waxaa la rabaa haddii xataa culamadu waxay leeyihiin kitaab naxwaha duwalkan yeelo kitaab xadiidna u yeela kitaab qur-aan u yeela tartiibka muxuu yahay in hoos la mariyo kitaabka naxwada ah kadibna lagu xijiyo kitaabka xadiidka kadibna lagu xijiyo kitaabka qur-aanka laakiin haddii aad cagsi samayso lama ogola marka arrintaa ila aadaabtaas iyo ikhwaani aad aan ugu dadaalno laakiin ragga aan koofiyadaha wadanin maxay samaynayaan haddii aad tabar kala weyda qof agtaada dhigtay asna cimaamad dhigtay ah, ag dhigo dul saaro ama haddii kale waxaad samaynaysaa meel un kusoo hubsa kitaabkaaga amaba qabdi aanu samaysanaba garabka noo sugnaada sidai dhaqanka caadigayd taas ayada ilbaxnimada ay ka yar hor imaada waxaad yeelaysaan marka eh, bal kitaabaha dhulka laga qaada ikhwani fillah arrinta ayada runtii waa arrin diin ah arrin diin ah xaqiiqatan eh, kaftan ma ahan arrinta ayada waa arrin tacdiim ashacaa'ir shacaa'ir allah dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub haddii kitaab qur-aanku shacaa'irta la noqon bal acdamuha oo xadiis nabigu noqon waaya maxaa shacayr noqonaysa naam ragga faraha taagaya maxaa u taagayseen ragga faraha taagaya hadleen ha fadal ha meesha kabahu dhiganaya waa imtixaanka ma yar ikhwaani qolyihii hore waxay ku fiicnayn kaba lama wadan jirin kabaha waxaa looga soo tegi jiray nijaasay ahayeen sidoodow xagga bannaanka looga soo tegi jiray laakiin hadda kabihi waxaan ku wadanaa nimin tuuga la yidhaha noo fariisteen marka bacyaalkii aan ku wadanaa bacyaalkii marka waxaa mararka qaar dhici karto inay istaabtaan qofka marka waa inaad ku dadaala meesha uu ku sujuuda taqriiban inuu ku dhoweeyo maxaa kitaabka marka wax u dhiga kabahana uu muxuu ahay meeshii loogu talagalay kabaha ikhwaani rag in badan waxay sameeyaan walaalaha waxay dhigaan meesha maaaamarka haddii de kabaha ya aad u wen yihiin lakin wax yarun horay iskaga yaraaad fariisan karin oo kale de wixii moogtahay laa yukalifu llahu nafsan wma jacala calaykum fi diini min xaraj xarajkana dee lama ogola laakiin kolleyba qofka inuu mxuu ahay muwaasano sameeyo waa arrin muhiima in sha allahu tacala aan isku ogaan arrintayda baaraka allah fiikum muddo badan aan laha bal meel un aad mxuu ahay baasha aad kula dhacdo la sug marka ilah caaw soo geliyey dhib badanna way taagna xaqiiqatan oo dad badan oo weliba akhyaar ahoo ahlucilmi ah ayaa arrinta ayada baraarujin badan war ragg maad la hadashaan dhallinyaradan kitaabaha eh, dhulku qubayaan oo imtixaanka ah la hadashaan malukaadiiyo meeruna baasha moogta cilmiga hal mar lamawada qaato eh, marka waxaa la nahyinaana hal mar dadka dhinac lagalama maro baasha waxay u baahan tahay tadaruj iyo marka waxaa dhici karta in la yidhah wadaadka wuxuusan aayad u haynin oad xadiis u haynin oo mxuu ahay alkhulafaa raashidiin ayna ka hadlin ayuu wadaadka noola imaaday waa dhici karta hadda ragg inay saasas leeyihiin sooma waaba dhacdaa oo waa aahir xujaytu waxaa kamid waa aahir lakiin sax maaha shacairta alla kamidta in la weynay ikhwaani waa arrin aan laga maarmaynin baaraka allah fiikum ayib xadiidka iyo lix iyo wa can yaziid bni xayaanin qaala wuxuu yidhi inqaactu inalaqtu cafwan waan ana anig iyo xusayn ibnu sabra iyo wa camr muslim ilaa yaziid ibnu arqam ilaa zayd ibnu arqam baan aadnay saddex annagoo isla soconnay ayaan zayd ibnu arqam aan aadnay falamma jalasnaa ilayhi markaan agtiisa fadhiisanay aan u fadhiisanay oon agtiisa tagnay qaala lahu xusayn xusayn wuxuu ku yidhi laqad laqiita waxaad la kulantay yaa zaydu zaydow khayran kaiira khayr badan baad la kulantay ra'ayta waad aragtay rasuula allahi sala allah slm rsulka allaad aragtay aw samicta waad maqashay xadiiahu xadiikaad maqashay aw qazawta macahu waad la duushay aw sallayta khalfahu gadaashin waa ku tukatay afartaa fadiila ayaad ilahi bsiyey subxana watacaala laqad laqiita yaa zayd zayda waxaad la kulantay khayran kaiira khayr badan baad la kulantaye xadiina nooga waran yaa zaydu zaydow maa samicta waxaad ka maqashay min rasulilah sal sl rsulka waxaad ka maqashay noo sheeg axaadiistii nabiga waxaad ka maqashay nasiib baad leedahay annaga nabiga maan arkin lama tukanin lama jihaadin waxba kamaan dhegaysanin wahaa kada marka bal adiga noo faa'iiday weeyaan waxaad nabiga ka maqashay alai slat slam walaalkay wiilkiisiiyow wallaahi baan ku dhaartay laqad kabirat waxaa weynaad sinii dadaydu waa weynaatay waqaduma waxaa hormaray cahdii zabankaygan wuu hormaray oo dadkii ila waqhtiga ahaa way galbadeen wanasiitu waxaan hilmaamay bacd aladii shay qaarkiis oo kunta aan ahaa acay mid xifdiya min rasuulilah ka xifdiya sal allahu aleh ali wasalam famaa xadatukum waxaan idiin warrama oo xadiioo inay sheega faqbaluu iga aqbala wamaa laa waxaanan idiin sheegin oon ka aamusana falaa tukallifuuniihi ha igu kallifina oo ha igu dirqinina oo ha igu qasbina weyaan dusha iga saarina uma qaala wuxuu yidhi qaama rasuulula rasuulka lagu istaagay sal allahu aleh ali wasalam yowman maalin ayuu istaagay meel biyo laga caba ayaan joognay bimaan biyo oo yudcaa la yidhahda khumman khum baa la yidhahda aw hadiir khum waa meel biyo laga caba hadiirka waa meesha biyogaleenka biyaha ay galaan qobarka ama dhah amaba meesha muxuu ahay madaxlada dha amaba ila dalik meelaha biyaha ay galaan weyaan marka meesha ayadoo khum la yidhaahdo ayaan joognay bimaan biyo oo yudcaa looga yeero khumman oo bayna makka waalmadiina maka iyo madiina ay oon udhexayna weyaan biyahana waxay ku yeelaan meesha khum la yidhahdo biyaha ku yeelo maka iyo madiina udhexeeyaan weyaan nabiga ayaa marka istaagay meesha iyadoo fahaaba wuu khudbay faxamid allah ilahi buu mahadiyey waana caleyh wuu ammaanay wawacda nabiga dadkuu wacdiyey wadakara wuu waaniyey uma qaala wuxuu yidhi amaa bacd intaa kadib alaa hooyaa yaa ayuhannaas wardadow fa inamaa une ana aniga basharun bini aadan oo ayaan ahay yuushiku waxaa mxuu ahi dhow oo laga yaaba an yatiya inuu yimaado inuu ii imaado rasuulu rabbi rabbigay adegiis inu imaada oo liigu yeera inaan mxuu ahay nafsayda la qibloodo fa ujiiba aan ajiiba waana anigana taarikun waxaan idinkaga tagayaa fiikum dhexdiinna waxaan idinkaga tagayaa aqalayn laba culculus ayaan idinkaga tagayaa awaluhumaa labadaas kan u horeeyo kitaab ullahi weyaan subxaana wa tacaala fiihi waxaa ku sugan kitaabka allah alhuda hanuun baa ku sugan wanuur nuur ayaa ku sugan fakhuduu qaata bikitaab illah kitaabka alla qaata wastamsikuu bihi ku dhaga oo qabsada weeyaan faxaa nabigu wuxuu dad ku booriyey calaa kitaabilah kitaabka alla in lagu dhago la barta la xifdiyo lagu camalfala istishfaa lagu sameeyo wamaa ilaa dalika ayuu nabiga cala sl amray uu dadku booriyey waraqaba dadka ayuu jeclaysay ahlu beytkaygan waan inkaga tagay wa ahlu beyti ahlu beytkaygana waa arrin culus oon inkaga tag weeyaan allahu ilaahay baan idinku xusuusinayaa fii ahli beyti ahlu beytkayga ayaan ilahay idinku xasuusinaya inaad ilaalisaan inaad karaamaysaan inaad ricaayaysaan inaad u naxariisataan inaad muxuu ay weynaysaan oonan gaaraynin cibaado iyo muxuu ahaa waxyaaba diinta ay ogoleen aan gaaraynin uakirukumllah baan idinku xasuusinaya fi ahli beyti ahli beytkayga faqaala lahu xuseyn wuxuu yidhi waman ahlu beytihi ya aydu aydow ahlu beytkiis waa kuwe nabiga ahlu beytkiis waa kuwe alaysa miyaynan ahayn nisaahu naagihiisa min ahli beytihi ahlu beytkiis waa ka mid maahan nacam qaala wuxuu yidhi nisaahu haweenkiisa min ahli beytihi weeyaan xaasaskiisa ahlu beytkiisa weeyaan shaki ma lahan walaakin warka lagu laabay ahlu beytihi ahlu beytkiisa man wayaan duul xurima laga xaaram yeelay asadaqa sadaqada laga xaaran yeelay bacdahu gadaashiis qaala wuxuu yidhi waman hum waa kuwa kuwa ayaa sadaqada laga xaaran yeelay iyo zakada sadaqada wuxuu ujeeda zakada ujeeda wayaan qaala wuxuu yidhi hum ayaga aalu caliyin cali bn abi aalib muxuu ahalkiisi waa wa aalu caqiilin caqiil bn abi aalib ahalkiisa weyaan waalu jacfar jacfar bn abi aalib ahalkiisa weyaan wa aalu cabaasin cabaas bn cabdmualib ahalkiisa weyaan qaala wuxuu yidhi kullu haaulaa'i kuwaasoo dhan xurima asadaqa sadaqa miyaa laga xaaram qaala wuxuu yidhi nacam haa waa laga xaaram yeelay rawahu muslim xadiidkan waa xadiid cadiimulqadri jaliilihi laba masala marka inaan mxua ka yara eh, mxuu aha ishaara ayaan doonaa masalada koobaad aalubeytka nabigana calaih salat salaam fadliga ay leeyihiin iyo xaq ay nugu iyo waajibka naga saaran tijaahahum wax weyn weeyaan lidaalika qofka hadii aad aragto hadduu ku yidha ashraaf baan soomaalida waa taqaan weliba dadkan dambe dhallinyarada dambe oo ducaadda markii ashraaf la yidhaahdo been buu sheegi oo qolo fulaan weeyaan iska sheegani waa ninkan waa oo soomaali ah goormuu muxuu ashraafna waa nabiga calai sla alkiisii xaggee waxaas ka yimaadeen xoolodoon weeyaan baab aan loo joogin sooma qaarna waxayba sameyn qaacido la yidhahdo gacanku samaysa mudafige maxaa la yidhahdaa bashi gacanta lagu sameey marka gacankusamaysasamey waa la yihahda ashariifu man sharan fa nafsahu ashariifu modification mi ahaa man sharafa nafsahu fa huwa shariif marka baabkaasay sameeyaan arrinta ayada ikhwaani fillah arrin diin ah maaha waa arrin khalad ah haddii aad hal dhakhtara gafo ma dhakhaatiirta kulli baa le waa khariban yihin aan loo dhawaan waa maya haddii qof magaca sharaaf ku qaraabta la helo oo ma ashraafta magacooda wax ku weydiista la helo beenaano alla helo ma magii ashraafta la burburini ma alubeytkii odhana la inkiri arrintaayda sax maahan fii hada almimbar halkan mimbarkan waan iin sheega horaanna shariif cabdinuur nasal allah an yashfiyahu wayucaafiyahu wa an yarfaca qadrahu fi daarayn ayaa su'aal baa laga weydiiyey nin aad u xamaasaysanoo ashraafnimada malaha la yara dagaalsan ayaa weydiiyey shariifka wuxuu yidhi mimbarka halkan ahayd sagaashan iyo waxaan filaya afartii meelahaas iyo lix iyo shantii maqac meelahaas ahayd halkan uu ku weydiiyey wuxuu yidhi sheekh dadkan ashraafta sheegta iyo baabkan iyo waxaan say ashraaf ku yihiin wax adiga waxbu wadaadkii in dhallinyaro xamaysana wax buu sheegay tiro markaas sheekha aad buu xanaaqay shariifkana aad u dulqaad badan xaliima waaye nasallah yashfiyahu aad aad buu xanaaqay markaasuu yidhi waxaad sheeganaysaa qurac iyo qansax iyo gandan iyo meegaan iyo fulan waxbuu sheegeeda tiro badan uu sheegay intaas soo magacaad sheeganaysaa ood muxuu ahaa adiga aad qabiil fulaan baan oo baan oo fulaan baad leedahayoo cidka haddaba hadli ayna jirin qofkii ah, nabiga ala sl nasabkiisa sheegto oo yidhahda nabi maxamed alai sla slam ayaan muxuuha nasabkiisa gelaya oo faatima binti rasuulilahi sal alla slam awlaadeedii xasan walxusain ayaan ku jooga maxaad daba socota markaas wuxuu soo dariishaday xadiidkii ahaa itnaani fi nnaasi bihima kufrun alacnu fi lansaab wاlniyaxatu cala almayit labada shay waa mxuu ahay waa kufrun kufrigii ab gaalnimadii khuruujka maah waa kufrun duuna kufr waa dembi aad u weyn marka waxa weyaan qofka nasabka in la duro iyo qofka markuu geeriyooda in lagu ooyo ayuu soo daliishaday nas alla yashfiyahu waycaafiih marka waxaan kala masalada ayada marka ahlubeytka ikhwaani fillah ha la oo xaqooda ha ogaado oo waxa weyaan ha loo nuglaado oo wax badan xuquuq badan bay leeyihiin nabiga calayhi salat slaam udakirukum allah fi ali beyti allah fi ali beyti allah fi ali beyti garanaysaan marka xubigooda waa iimaan budigoodana waa munaafiqnimo waxaa la mid ayagan ah ansaarna ninka la yihahdo xubuhum iimaan wa buduhum nifaaq marka arrimaha iyaga ikhwaani ha la waa arrin diin ah, ayaan loo fahmin arrin lagu qaraabta iyo kuwa mxuu haddii aad aragt inta tusbaxay weyn qaatay magac ashraaf ku qaraabta oo ummadda ku dhaca oo ku khiyaamo oo wamaa ilaa daalika iyo kugu bixin haddii aad aragto qof aad u garweyn ama cimaamad quruxsan wat oo kadibna tuug oo beenaala ah oo khariban ger oo dhan hal xirmiyaad leeda maya ma koofiyo dhan cimaamada halla turmiyaad leeda maya marka tanna waa saasoo kale marka aalu beytka nabiga calayi slat waxay leeyihin xaq aad u weyn ogaada arrintaeda ogaana hana loo dhowro loo dhaqaalay oo xataa haddii adkaadaan ha loo nuglaado haddii uu tabi xun ninka ashraafka ah oo aalubeytka ah loo nuglaado xaq ay leeyihiin weyn ikhwani fillah marka arrinta ayaan loo qaadanin wax iska un muxuu ahaa laga soo aruuriyey masalada labaad waxay tahay eh, khumkan booskan niminka la yidhahda raafidada waxay qabaan meesha toban iyo labada imaam uu nabiga calayhi salaatsalaam uu macsuumiinta ahoo la dhowray meesha muxuu ahay uu nabiga calayi slat slam ku caddeeyey ood ku yidhi ragga ayaga ayaa khilaafada qaban doona cali ka bilow alxasan alxuseyn fulan fulan fulan ilaa alladii fi sirdaab maxamed alcaskari ilaa laga gaaro inta ayaga meeshuu nabiga ku magacaabay inay meesha ayda tahay qabaan xagee keeneen shaydaan baa u waxyooda marka bale badan bay marka ratibeen marka taana ayadana ha la ogaada waxaa kaloo la fillah yay naga xigsanin aalubeytka shiicada yay naga xigsanin aalubeytka shiicada waxyaabaha hadda shiicada ay runtii ku faafayaan waxaa ka mid ah ka soo galaan waxay leeyihin aalubeytkii ayaan u taagannahay alxasan alxusein alxusein la garaacay yacni caashurada marka la gaaro waad aragteen xusein mar aan baxrayn tagay oo igu horraysay muxuu intaan tagayaan habeen meelbarin waxaan ku aadnay marka caashuradii sidii loo jooga unbaa hal mar magaalada dhan soo dhaaqday dhan waxaad isleedahay warmaddan intay baxrayn waddada aad u yaroo meel yaroo koobanna waa kumanaan kun oo dhar wada madow xiran dhammaantood min alra'si alcaqib oo silsilado wataan oo durbaamo wataan oo feeraha garaacayaan markay feeraha hal mar saas ugu dhuftaan waxaad leedahay war qof nool qof noolaan doona ku jiraan say isu garaacayaan waad la yaab haydankii baa u kaalmayna mogta marka waxaan kala jeedaa intaas waxay leeyihin ahlubeytkaanu gargaarayna marka ahlubeytkiaan nagala xigsanin waxaad yeelaysaan nimankaas aan u diidna ahlubeytka oon ka ilaalino oon muxuu ahaa ahlubeytka xaqa ay leeyihin aan siina ahlubeytkana loo sheeg in badanoo ahlubeytka ka mid ah. hadda waxay hagaan shiicadii iyo xanja lagu dhiji war ahlubeytka loo raraaday marka inkastoy tiro badan yihiin oo mxuu ahaa ay iska shaqaystaan oo runta ayba dad u baahnayn laakiin ikraamka xitaa markii majlis la fadhiyo haddii qof uu yimaado ahlubeytka ah in mxuu aha tawsiic loo samay oo la yidhahdo ninka ha ah loo banneeyo waa wax diinah wax diina waa wax runtii qiimo badan waa wax oo ma ahan wax caada maahan wax diina weyaan ayadoon dee waxaana ayadan laiska dhowrayaa in lagu xadgudbo oo dadka qaar waa taqaanaan xadgudub laa tatlunii tatrunii kama atrat nasaara ibna maryam nabiga cala sla slam oo mxuu ahaa iyaga ka wada fadli badan oo khalqigo dhan ka wada fadli badan ayaa xadgudubka in asaga nafsi lagu xadgudba diiday famaa baaluka marka dad ka hoosay soo saas maaha marka masalada ayadan insha allahu tacaala hala ogaado waxay ku jirtaa mxuu ahaa arrintan ama qisadan waxyaabaha w fii riwaayati riwaayadna ala hooya wa inii aniga taariku waxaan inkaga tagaa fiikum adinka dhexdiina aqalayn laba culus baan inkaga tagaya axaduhuma midkood kitaabullahi weyaan wa huwa kitaabka alla xablullahi ilaahay xarigiisa weeyaan man itabacahu qofka raaca kaana wuxuu ahaadaa cala alhuda hanuun buu ahaa ku sugnaadaa waman taraka qofka tagana kaana wuxuu ahaadaa calaa dalaalatin baadinimo ayuu ku sugnaadaa weyaan xadiid saddex boqol iyo toddobiyo afartanaad wa ibni cumar radi allahu tacala canhuma can abi bakrin asidiiq saxaabiyun can saxaabi weyaan mawquufan oo mxuu ahaa lagu waqfiyey mawquuf isagu ku taagan yahay hor uma dhaafsano abubakar laftarkiisa ayaa mxuu ahaa hadalka sheegay annahu abubakar mawquufan uu ku taagan yahay calayhi isaga mawquuf ku yahay annahu qaala wuxuu yidhi urqubuu war karaameeya oo ilaaliya oo u naxariista karaameeya oo ilaaliya oo mxuu ahaa eh, eh, eh, ixtiraama muxamadan sal allahu alayh waslm nabi muxamed fii hli beytihi ahlu beytkiisa ku karaameeyo oo mxuu ahay ku weyneeyo oo ku ixtiraama oo ku dhowra weyaan ahlu beytka haddii aad nabi maxamed karaamayn lahayd ood nabi maxamed alayh salaatsalaam aad mxuuaha weynayn lahayd ood nabi maxamed alayh salaatsalaam aad jeclaan lahayd ahlu beytkiisa mxuuaha halla karaameeyo halla jeclaada halla qiimeeya baabu tawqiir culamaai culamada oo mxuu aha la weyneeyey ayuu baab yahay i wlkibaari dadka waaweyn i wa ahlu dadka fadliga u saaxiibka ah i wa la hormariyo calaa hayrihim ayaga hayrkood laga hormariyo wa rafci majaalisihim majliskoodii booskooda oo mxuuah kor loo qaado iyo wa idhaari martabati martabadooda oo waxaa weyaan kor loo qaada ayuu u baab yahay weyaan oo culimmada in la karaameeyo oo la weyneeyo ilaan cilmigii allah uu xambaarsan yahay qofka qofka da'da weyn in la karaameeyo qofka fadliga u saaxiibka in la karaameeyo cibaadada iyo khayrka iyo dikriga alle lagu yaqaano iyo dadka kale oon inta ayadoo fadaaisha aan haysanin in laga hormariyo ayuu baab yahay weyaan waliba haddii ay noqoto in la kala dadsara cilmiga iyo da'da iyo fadliga iyo khayrka iyo asbaqiyada diinta loo soo horeeyey waxyaabahaasoo dhan mxua ah in laisku kala hormaryo iyo fadliga ay leedahay iyo arrinta ayada martabadooda raggaa martabadooda oo mxua ah in la daahiriyo ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi qul waxaa tidhaa nabi hal yastawii ma siman yihiin alladiina kuwii akhyaartii iyo wladiina kuwii akhyaartii ayaga laa yaclamuuna aanan aqoonta lahayn ma siman yihiin maya ma iyo kuwaan aqoonta lahayn ma inamaa una yatadakar waxaa waana qaato oo arrintayda kuwaansa qaata ululbaabi ululcuquul dadka cuquulsha saaxiibka kuwaana qaata weyaan xadiid saddex boqoliyo sideed iyo afartanaad وعن أبي مسعود وxaa wari cقبة بن cمر الbdري رضي الله تعالى نصاري رضي الله تعالى عنه قال وxuu yidhi أبي مسعوud wuxuu leeyahay qاala رsul رsul a وxuu yidhi sلى الله عليه لي alqawma dadka waxaa imaam u aqra'uhum kan ugu akhrinta badan oo ugu aqoonta badan likitaab illaahi kitaabka allah subxaana wa tacaala lafdan wa macnaa fain kaanuu haddii ay fi lqira'ati akhrinta sawaan kuwa siman faaclamhum bisunati sunnada nabiga calayhi salaatu salaam ninka u aqoonta roon ayaa imaamu noqda fain kaanuu haddii ayin fi sunnati sunnada nabigan calayhi salat slam sawaan kuwa ku siman faaqdamuhum hijratan haajiritaanka qofka ugu horreeya oo soo fain kaanuu haddii ay yihiin fi lhijrati hajiritaankana sawaan kuwa siman faaqdamuhum kan u horaysinan xagga da'da ugu daweyn ayaa imaamu noqona weyaan walaa yaumana yuusan imaamu noqonin arajulu qofka arajula qof ninka kale yuusan imaamu noqonin fii sulaanihi meesha maamulkiisa isaga sulaankiisa meel uu ka taliyo ood dukaankiisa ugu timid amaba xaafad asaga uu oday ka yahay ood ka taliyo eh, ku haayo mawlamaala ku yeel gurigiisoo kale iyo maa ilaa dalik meel asagao qofka maamulo yuusan imaam ugu noqonin walaa yaqcud ku fadhiisanin fii beytii gurigiisa dhexdiisa calaa takrimatihi meesha isaga lagu karaameeyo oo goonida uu leeyahay ilaa biidnihi idinkiisa mooyane takrimada waxaa weeyaan sariirta iyo korsi uu qofka khaas u leeyahay iyo xafiiska ma tusaalaha soo gasha meel oo kale xafiiska soo gashay waa gurigii korsiga ka soo jeeda muxuu aha derbiga xaggiisa oo miiska xagga gadaal ka jira kanoo kale hadda yaa iskala asalka qofka xafiiska lah labada meelaha taalle iyo kuwa ka dambeeyanaya iskala qofka zaa'irka markii aad soo gashaan marka meeshii aad soo gashaan haddii intaad la soo wareegato adiga aad halkii un muxuuha saarto talladiida waa taayada waa asaga gooni u kadalika qofka sariirtiisao kalena waa takriimadiisii qol kuraas taallo ayuu qofka qol ayuu degan yahay sariir baa u taalla marka sariirtaas marka inaad horay un sariirta un iskaga tuurta quraastaas ku fadhiisanaysaa ilaa inuu asaga kuu idmo waa gooni hadduu asaga idmo fa marxaban wa ahlan wasahlan imaamnimadina waa la mid weeyaan qofka meeshuu marka asaga gooni u maamulo asaga mas ka yahay inaad muxuu imaam ugu noqoto lama ogola inuu ku idmo mooyane kadalika waxaa la ah inaad takrimadiisii goonida u laha ku fadhiisato inuu ku idmo mooyane rawahu muslim aadaabta islaamka ka wa fii riwaayatin lahu muslim u fa aqdamuhum kan ugu horray silman xagga soo islaamitaanka badala sinan siniga badlkiisa ay islaaman wa fii riwaayatin ym waxaa imaam unoqda alqawma dadka waxaa imaam unoqda aqra'uhum kan ugu akhrinta badan likitaab illah wa aqdamuhum kan ugu horray qira'atan xagga qirada fain kaanat hadday qira'atan xagga fain kaanat hadday qira'atuhum akhrintooda sawaan mid siman fa yumhum waxaa imaam noqda aqdamuhum kan u horey hijratan xagga hijritaanka fain kaanuu hadday ay yihiin fi lhijrati hijratan sawa kuwa siman falyaumahum waxaa u imaam noqda akbaruhum sinan kan ugu da'da weyn wlmuraadu ujeedka loola jeeda bisulطaanihi maxalu wilaayatihi meeshuu asaga oday ka yahay o madaxd ka yahay weyaan aw mawdic booska aladii kaasoo yahtasu bihi asaga goonida uu leeyahay wa takriimatuhu bifatxi taa'i wa kasri raa'i hiya iyada maa weeyaan shay yanfaridu uu la kali noqdo bihi isaga oo min firaashin firaash iyo wa sariirin sariir iyo wanaxwihima wix la midka weeyaan xadiid aad wacanhu waxaa laga wariyey ibn abi mascuud radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi kaana wuxuu ahay rasul rasulku al sal allah alay slam yamsaxu mid masaxa manaakibana garbahanaga ayuu saas gacantu marin jiray calayh salat slam fialaadsalaadusaanama marin jiray wayaquul wuxuu dhihi jiray istawuu warsin maay walaa takhtalifu mxuu aha iskhilaafina oo fatakhtalifa kadibna ay iskhilaafto quluubukum quluubtiina liyaalini ha ila soo xiriirsada minkum adinka ulul axlaami dadka qaangaarka ah iwanuhaa qofkadadka caqliga u saaxiibka ah uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum la soo xiriira uma kadibna aladiina hayla soo xiriirsadeen wayn rawahu muslim waqowluhu lyalinay huwa bitakhfiifi nuuni walaysa qablaha yaaun waruwiya bitashdiidi nuuni maca yaain qablaha wnuha alcuquul weyaan waulu axlaam hum ayaga albaaliquuna kuwa qaangaarka weyaan waqiila waxaa hum ahlu lxilmi dadka dulqaadka u saaxibka iyo walfadli fadliga u saaxibka weyaan tusaale ahaan safkan waxaa iska buuxiyey wiilal yaryar oo sideed jir toban jir toban iyo kow jir toban iyo laba jir iska buuxiyey imaamkii de malaha taban waa taqaana inta badan sida asalkaa waa laga yaaba naadir laakiin xitaa fiqi hadduu jira xikmada iyo tasarufka waa adkaanaya imaamkii markii aad labada rakaca laba rakac mara ayaa wuxuu soo xasuustay inuu janaabo qabo inuu janaabo qabaad soo xasuustay amaba wuuba dhacayba uu suuxay amaba naftaaba ka dhacday nasal allah an yaxramahu wa yarxamana jamiican kadibna ilmaha maxay samaynayaan waxay qasbaysaa marka dad halkaas joogay oo xataa wax dhacay aan ka inay soo lugayaan amaba qof gadaal joogay marka hata halis wa hadda maandhowit waxaa dhacday mar ah, dhowr habeen ka hore salaad fajar ayaan ku tukanay masjid masaajida ka mida kadibna imaamkii markuu ataxiyaadkii u fadhiisan rabo hal sujuud u dhiman hal sujuud baa u dhiman ayaa wuxuu xasuustay inuusan wax weyse la yidhaha qabin salaadda wuxuu nagu dejiyey bidn wuu kadibna wuxuu yidhi asalaamu alaykum asalaamu alaykum iska baxay biqadri nadr asalaamu alaykum allahi masle ma dhahay waata baab kale masale kale waata wuu iska tagay ninkii marka markuu iska tagay meeshii alxamdulilah nin naa'ib alimaam ah oo nin weyn oo asaga xataa ka weyn ayaa taagnaa tartiib wuu socday meeshuu tagay meeshiiuu ka sii watay hal sujuudu ku dhuftay kadibna ataxiyaadku noo dhammeeyey wabilahi tawfiq daniis iska qabsaday haddii caruur meesha ay joogi marka maxay samayn lahayeen ya baasha way halaabi layd marka waxaa loo dalbaa waa arrimahaas qofka faqiga iyo aqoonta la inuu meeshaas hoo istaago oo salaaddii haddii imaamka wax ku dhacaan kadibna booski istaagi kara saas ayaa looga talagala saasuu nabigu amray sal allahu aleh ali wasalam xadiid boqol iyo kontonaad can cabdlahi bni mascuud radi allahu anhu qala qala rasul rasulka wuxuu yihi sal allahu liyalini ha ila soo xiriirsado minkum adinka ululaxlaami dadka u saaxiibka qaangaarka wanuha caqliga weyaan uma kadibna aladiina kuwii yalunahum la soo xariiro ama ku soo xiga weyaan alaaan wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan iyo hayshaati laswaaqi suuqyada fawdadooda fawdada suuqa hayshaadka waa fawdada buuqa iyo qaylada iyo akeekamka iyo muranka iyo waxaa weyaan waxaas wallaahi waxyaabahaas fawdada mataqana oo suuqa ka dhexdhaca haddii aad suuqa wax ka gadanayso aad wax ka iibinayso si deganaana oon buuq lahayn oo edab ay ku jirta oo mxuu ahaa alla kacabsin ay ku jirta oo xataa markuu qofka suuqigala inuu hilmaamin laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiit wahuwa cala kulli shayin qadiir qofki intaas yidhahdo qalbiga iyo carabka yidhahdo kadibna gala suuqa maxaa loo qoraa alfa xasana alfa sayi'a alfa daraja wax sahlnaa u malaynaya ikhwani fi marka baabkaas baab fudud maaha yaan la hilmaamin wax aad weyn waa lidalika suuqyada qaar oo muxuha sacuudiga oo kale suuqyada subermarketyada intaadan soo gelin albaabka kore waxaa ku qoran ducaa dukhuul asuuq oo waawaayna ku qoran qaar electroni ah oo muxuu ahaa kombyutara eh, iyo qaar muxuu ahaa caadi ah baa ku qoranta waxaa weeya atacaawun cala albiri ay ka mid tahay oo ajir badan baa laga helaya alcumum marka waxaan kala jeedaa heyshaat eh, alaswaaqa waa suuqa oo la fawdayo oo lagu dhex buuqa oo lagu qayliyo weeyaan xadiidka saddex boqol iyo kow iyo kontonaad وعن أبي يحيى وxaa lg wr وxa l أبي محمد سهل بن أبي xثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi انطلق cبداللahi بن سهل cبداللahi بن سهل xadيثkan waan soo marnay cبداللahi بن سهل ayaa dhaqaaqay ومحayisa iبن مسعوudi إلى khayبر bay aadeen labadan cبداللahi بن سهل iyo محayisa iبن مسعوud labadanna waxay aadeen ilى khayبر khayبر وhiya khaybarna yowmaidin maalinta ayado sulxun sulxi iyo heshiis ayaa u dhexeey nabigeena calayhi salaatu salaam iyo ayaga yahuudi degneed fatafaraqa way kala tageen suuqiiay dhexgaleen nin walba dantiisu qabsaday fa ataa wuxuu u yimid muxayisatu muxayisa ilaa cabdilahi ibni sahlin buu u yimid wahuwa isagana yatashaxatu uu ku dhewilwilooma ama ku dhex dabaalana ama uu muxuu ku dhex jira fii damihi dhiiggiisa qatiilan isagoo maqtuulahoo la dilay fadafana waa uma qadima almadiinata madiine ayaa muxuu u yimid fanalaqa waxaa tagay cabduraxmaan ibnu sahlin oo la dhashay ninkii la dilay iyo muxayasa ninkii muxuu aha markhaatid aha oo in ninkii la dilay soo duugay iyo xuwayisa ibna mascuudin ila nebi bay u tageen saddexdaa nin fadahaba wuxuu muxuu ahaa u tallaaba qaaday ama wuxuu doonay cabduraxmaan cabdiraxmaan ibnu sahl oo la dhashay ninkii cabdilaahi ah oo la dilay yatakalam inuu weynay weynay oo qofka weyn ha hadla weyaan oo ah, qofka yar iyo qof weyn haddii ay ah, meel la imaado inuu qofka weyn hadla ayaa marka ayaa mashruuca weyaan wa huwa ninka la yidha cabdiraxmaan axdau dadka kan ugu da'da yar ayuu ahaa fasakatu iska aamusay fatakallama way hadleen labadoodii faqaala wuxuu yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan inaad ninka asaga linka dili ma dhaaranaysaan wa tastaxiquuna ma mudanaysaan qaatilikum qofka ay dama qaatilikum dama tastaxiquuna mudanaysaan qaatilakum aw qaatilikum qofkii idin dilay ma mudanaysaan oo in dhiig laydin siiyo ama qofkii muxuu ahaa dilay ninkaas in ladiin soo qabto oo muxuu ahaa qofkii qoorta laga jaro ma mudanaysaan weyaan oo dad diyaar muutin inaad وذكر وxuu sheegay تmام الxadيiث xadيiثka dhamaشhtirkiisa ayuu shegay waan soo متفق عليه وqwله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر kan weyna hadla xadiiaad waan jaabir radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam kaana wuxuu nabigeena yajmacu mid jamciya oo kulmiya bayna arajulayn laba nin ayuu kulmin jiray oo min qatla uxudin uxud dadkii mxuu la deli ka mid ahaa yacnii fi lqabri qabriga buu ku kulmin jiray uma yaquulu wuxuu dhihi jiray ayuhumaa koodeeba akaru badnaan badan ahadan qaadasha lilqur'aani quraanka oo qur-aanka xifdigiisa yaa ku badan faidaa ushiira lahu markii loo ishaaro ilaa axadihimaa midkood loo ishaaro qadamahu wuxuu nabiga ku hormarin jiray fi laxdi iilka iilka qabriga m ayuu ka hormarin jira nabig a qofkasaga rawahu buhaari xadiid aad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal l sl nabigana qaala wuxuu yidhi araanii maxaa idin qoran maxaa ku qoran araanii waxaan mxuuaha hurdada ku arkay ama lii tusiyey atasawaka anoo cadayaysana bisiwaakan caday fajacnii kadibn waxaa ii yimid rajulaan laba nin baa ii yimaadeen axaduhuma midkood akbar uu ka weyn yahay min alaakhari kan kale laba nin baa ii mid baa weyn midn waa yaryahay fanaawaltu waxaan u dhiibay assiwaaka cadayga alasqara ka yarayaan u dhiibay fa qiila lii waxaa lii waa ruyaku ku jiraa marka kabir weynay oo qofku weyn sii weeyaan fadafactu waxaan u dhiibay ilakbari muxuu kan weyn oo minhum ayay ka mid weeyaan rawahu muslim musnadan walbukhari mutacliiqa bukhaari muslim wuu wariyey musnad oo nabiga loo tiray alayh oo toos uu sanadka xariiro toos uu xariiro ninka la yihahdo maxamed bukhaarina tacliiq ayuu soo saaray oo muxuu leeyahay qaala ibnu cumar ana nabiy sal slm hakada saasuu yidhi weyaan tacliiqana waa taqaana bukhaari mucallaqaadka bukhaari iyo xukunkooda insha allah tacala qofki yaqaana uba yaqaana insha allah waana u tegi doonaa axkaamteeda isaa yihiin biidn lla cza wajal xadiid saddex boqol iyo afar kontonaad wacan abi muusa radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abi muusa qaala nabi nabigan qala rasul lah wuxu yidhi sal l slam ina min ijlaal illahi alla weynayntiisa waxaa ka mid ah tacala korahay ikraam ikraama dishaybati qofka cirada u saaxiibka ah oo la karaamay almuslim ee muslimka ayaa ka mida la weyneeyo in qofka muslimka oo cirada u saaxiibka in la karaameeyo oo la weyneeyo waxay ka mid tahay weynaynta allah subxaana wa tacaala wa xaamili qur'aani qofka qur xambaarsan oo hayri lhaali mid mxuu ahay ku xadgudbaa aanan ahayn fiihi qur-aanka iwaljaafi mid goyna oo ka haajira canhu xaggiisa aanan isna waxaa weeyaan weynayntiis waxay ka mid tahay weynaynta allah subxaana wa tacaala wa ikraami di sulaani qofka muxuu ahaa sulaanka iyo madaxda kan u saaxiibka ah almuqsid caadilka ah in la karaameeyana weynayntiisana waxay ka mid tahay weynaynta allah subxaana wa tacaala xadiikaas xadiiun xasan rawahu abu dawuud wasaxahu sheikh albani fi saxi اjaamic xadiiaad an amr shacibin can abihi can jadihi radi allahu tacala anhu qal wuxuu qala rasul wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem laysa mina annaga naga mid maahan man qof lam yarxam aan u naxariisan saqiirana qofka naga yar aan u naxariisanin tabar ma lahan qofka saqiirka oo yar in loo naxariisa marka waxa weye iimaanka ayaa keeni iyo khayrka keeni wayacrifu aanan garanin cafwan sharafa kabiirina qofka naga weyn sharaftiisa aanan garanin naga mid maaha xadiiun saxiix rawahu abu dawuud tirmidi waqala tirmidi xadiiu xasana صaxiix wa fii riwaayati abi dawuud xaqa kabiirina ay lam yacrif xaqa kabiirina qofka naga weyn xaqiisa aan ogeyn xadika waa xadii saxiixasna weyaan xadiiaad wacan maymuun ibnu abi shabiib raximah llah ana caaishata radi allahu tacala canha man rabixa waxaa soo maray saa'ilu nin wax weydiisan ayaa soo maray saa'il ayaa soo maray weeyaan fa acdatu waxay siisay kisratan gobol rooti ay siisay kisrada kisratu khubsiwa khubsiga waa rootiwn ama ha noqdo midka balballaarsan ama kan caadigo mxuu ahaa annaga aan isticmaalno ha noqdo noocu noqdo noqdo kisrata khubsin wey kisrada waxay ula jeedaa waa rooti ah kisrata khubsin kisratan jab oo rooti bay siisay wamara biha waxaa soo maray rajulin baa soo oo oh, calayhi dushiisa ay ahaatay hiyaabun dhar wanaagsan iyo hayatun hay-ad nin yara qaabaysanoo isku yarata toosan oo dhar fiican iyo haybad iyo lah ayaa soo maray kadibna cuno ayuu unayunasiiscunadu cunay weyaan faqiila waxaa layidhi fi dalika arrinka maxau samayskan qofkan waxaa u tuurtay cadiroo rootia u tuurtay ninkan waad fariisisay arrintan maxay ku dhacday faqaalat waxay tii qaala rasul rasul wuxuu yidhi sal l slm anziluu xadaysaan annaas dadka manaasilahum rawahu abu daawuud ayaa wariyey laakiin qala wuxuu yidhi abu daawuud maymuun lam yudrik caaisha caaisha muusan haleelin waqad dakarahu waxaa sheegay xadiidkan muslimun fii awali saxiixihi tacliiqan tacliiq haddii lagu yidhaahdo ka mid ma ahan min asaxiix wuu noqon karaa saxiix wuxuu noqon karaa xasan wuxuu noqon karaa daciif inta waa noqon karaa weyaan tacliiqa haddii tacliiq lagu yidhahdo laysa calaa sharti albukhaariy walaa calaa sharti muslim saas loola socdo marka nacam maxaa waxaan u sheegayaa waxaa imaan doonta xadiidka inuu yahay xadii sanadkiisa uu yahay marka xadii uu bukhaari ama muslim uu ayaa bannaanka ku tuuraysaan imaani mogt marka leysa haddii tacliiq u yimaada leysa calaa shari albuhari wala calaa shari muslim faqala wuxuu yidhi wadukira waxaa laga sheegay can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi amarana rasul rasulka una an nunzila inaan dejino annaas dadka manaazilahum booskood inaan dejinno wdakarahu alxaakimu abu cabdilahi baa wariyey fii kitaabihi macrifat culuumi اlxadiid waqaala wuxuu yidhi xadiiun saxiix weyaan ahraja abu dawuud wاlxaakim fii macrifati culuumi اlxadiid wadacafahu اlalbaniyu fi silsila daciifa an cabaas radi alahu tacala anhuma qal wuxuu yidhi qadima waxaa soo gala cuyaynat bnu xusnin baa soo galay fanazla wuu deg cala bni akhiihi walaalkiis wiilkiisu ku degay alxur ibnu qays ahaa xadiidkan waan soo marnay wa kaana wuxuu ahaa min annafari kooxda ayuu ahaa aladiina kuwaas soo dhawaysta cumaru cumar radi allahu anhu arda wa kaana cumar wa kaana alqura'u dadka quraada waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumar cumar booska u fadhiisto ragga muxuu ahay saaxibadiisa la fadhiistay ahaayeen wamushaawaratihi iyo ragga mushaawaratihi iyo ragga muxuu ahaa uu la tashto ama la tali ahaayeen kuhuulan kuwa mxua garmadow kaanuu ahaadeena aw shubaanan ama dhallinyaraha ahaadeeno faqaala cuyayna ibnu cuyayna wuxuu yidhi libni akhiihi walaalkiis wiilkiisa wuxuu ku yidhi ya bna akhii walaalka wiilkiisiyow laka adi waxaa kuu sugnaaday wejhun weji iyo magac ayaad ku leedahay cinda hada alamiir amiirkaanoo kana cumar buu ujeeda radi allahu tacala an arda fasta'din ii fasax aniga calayhi inaan u gala iga soo qaba mxua fasax appointment iyo ballan iga soo qabo weeyaan faadina lahu waa u idmay marka fastadana lahu uu idin weydiiyey faadina lahu cumar cumar baa u idmay falama dahala markuu galay qaala wuxuu yidhi hiih waryaahe ya bna alkhaaab ina khaaabow fa wallahi baan ku dhaartay maa tucina nama siisid aljazla wax badanna ma siisid walaa taxkuma ma xukumtid fiina dhexdanagana bilcadli cadaalad faqadiba cumar cumar wuu xanaaqay radi allahu taala anhu arda xata hama ilaa u ka damca an yuqac bihi inuu muxuu ahaa ciqaabo oo la edbiyo ilan muxuu ninka edardaru sameeyey edardaru sameeyey inuu ciqaabuu damcay cumar bin khadaab radi allahu taala anhu arda nacam nacam faqaala lahu xur xur baa soo booday marka isagoo adeerkiis in meeshii lagu ciqaabo oo halis moogto waa noo dir iska reer baadiya yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeedii in allaha alla weyne tacaala korhay qaal wuxuu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi sal allah alay slam khud qaado alcafwa cafiska qaado wamur far bilcurfi macruufka iyo wanaagana dadka far waacrid ka jeesa can aljaahiliina jaahiliinta iskaga jeesa waddanha ka gelin waxay la imaanayaan waida khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaaman waina hada kanayta min aljaahiliin wallaahi baan ku dhartay maa jaawazaha muusan gudbin cumar cumar xiina talaha markuu ku ahriya calayhi xur markuu ku akhriyey muusan gudbin aayaddii wa kaana wuxuu cumar waqaafan mid istaagitaan badan cinda kitaabillah kitaabka allah muxuu xuduudiisa iyo amarkiisa iyo nawaahidiisa wuu ag istaagi jiray kama tallaaba qaadi jirin weeyaan muttafaqun rawaahu albuhaari qyoaari ayaan dhaqaanaa maxaa ka adag saas miyuu aha marka kala cagsigadu ahaa radia allahu tacala arda xadiis saddex boqol iyo siddeed iyo kontonaad an abi saciidin waxaa laga uri samlata jundubi radi allahu tacala anhu qal ruxi laqad kuntu waxaan ahay cala ahdi rasuli lah rasulka ala sal allah sl zamankiisa hulaaman baan ahay wiil fakuntu waxaan ahay axfadu mid xifdiya canhu nabigaan ka xifdin jiray famaa yamnacunii igama sheegay igama reebi jirin min alqowli inaan ku dhah aan sheego oon xadiista ayadaada iyo nabigaan ka xifdiya aan gudbiyo igama reebi jirin ilaa ana hunaaka meesha ayada waxaa ahaaday rijaalan rag oo hum ayagaba inaan wixii ka sheekeeyo oon axaadiistii aan soo xifdiyo aan dadka ku sii dayay waxaa iga mancin jiray wax kale maahan odayaashaas iga da'da weynaan ka baqi jiray saasuu le radi allahu tacala anhu arda nacam mutafaq calayh xadiid saddex boqol iyo sagaaliy kontonaad wacan anasin radi allahu qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alayh wali ma akrama ma karaamay shaabun nin shaykhan oday lisinnihi sinnihi da'diis darteed uma karaamayo ilaa hadduu jira miyaa qayad allahu allah wuxuu u diyaariyaa ood sakhira lahu isaga man qof yukrimu karaamay cinda sinihi markuu dadiisa gaaroo kale qof karaamay ayuu ilahay u diyaariya rawahu tirmidi waqaala xadiiun hariib xadiikan waa daciif weyaan sanadkiisa baabu ziyaarati ahli lkhayri dadka ahluhayrka oo la ziyartay yuu baab yahay weyaan iyo wa mujaalasatihim la fadhiga lala fadhiista iyo wa suxbatina la saaxiba iyo wamuxabatihim jacaylkooda la jeclaado iyo wa alabi ayaga inay soo booqdaan oo laga dalbo iyo waducaai minhum ducaa inay alla kuu laga dalbo iyo wa ziyaarati almawaadici meelaha alfaadilata ee fadliga badan in la ziyaarto maka iyo madiine iyo baytulmaqdis oo kale weeyaan meelihii inay fadli badnayn maxaa lagu garanay waxaa lagu garanayaa binas nas inuu ku yimaado lakiin la yidhahda meeshan waa meel dariix barakaysan iyo goob barakaysan ama geed barakaysan ama fadli badan taas ayada kuma jirta weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi waid qaala wadkur xusnabi allow id waqhti qaala uu yidhi muusaa nabiyullaahi muusa lifataahu wiilkiisuu ku yidhi khaadimkiisii ula jeedaa yuushac ibnu nuun weyaan calayhi salaam wacalaa muusa kadalika wacalaa nabiyina calayhi salat salaam qaala uu yidhi muxuu ahay waid qaala wadkur xusnabi allow id qaala goor uu yidhi muusa nabi muuse lifataahu wiilkiisuu adeegaya laa abraxu kama zuulaaya inaan socdo weyaan xataa abluqa ilaaan ka gaara majmaca albaxrayni labada badood meeshay ku kulmaan aw amaba amdi aan dhammaashatira xuquban zaban aad u dheer iyo sannado aad u badan ila qowlihi tacala alla qowlkiis laga gaaro qaala lahu muusa muuse wuxuu ku yidhi hal attabicukanio maku raaca khadirow an tucallimanii inaad i barto mima cullimta wixii lagu baray rushdan hanuun ilahay wuxuu ku baray oo hanuunka iyo cilmiga iyo khayrka inaan muxuu adi barto darteed ma ku raaci karaa oo ma ku raaca saasuu ku yidhi weyaan qaala taala wuxuu yidhi wasbir mxuula xabis oo xabis nafsaka naftaada maca aladiina kuwa macooda yadcuuna tugayaan oo caabudayaan rabbahum rabbigooda bilhadaati aroortii walcashii galabtii yuriiduuna ayagoo doonayaan wajhahu ilahi wajgiisa subxana watacala xadiis aad waan anasin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi anas qaala abu bakr wuxuu yidhi licumar cumar wuxuu ku yidhi bacda wafaati rasuli rasulka al markuu geeriyooday sala allahu alay ali slam kadib intaliq binaana keen ilaa ummi ayman ummi ayman oo nabiga xadaanaysa weeyaan markii ay dhimatay man hooyadii nacam umma ayman nazuuruha aan ziyaaranay kamaa kaana siduu ahay rasul rasulka al sal slm yazuuruha mid ziyaarto falama intahayna markaan aan u tagnay ilaaha iyada bakat way oysay faqaala laha waxay u yidhahdeen maa yubkiiki maxaa ku oyhaysiina alaa taclamiina minaadan ogayn umma aymanay anamaa cinda allah alaagtis waxaaday inuu yahay anamaa cinda allah alaagtis wixii ahaaday khayrun inay khayr badantay lirasulilah rasulka al sal allah aleh ali waslm sooma ogid oo ilaahay agtiis wixii yeelo jannada iyo khayraadka iyo ikraamka inay nabiga allah ugu khayr badantay adduunkan sooma ogid faqaalat waxay tihi innii aniga laa abkii ma oynaya alla akuuna inaan ahayn aclamu mid ogsoon anamaa cindalagsi wixii ahaaday anamaa eh, cindalla alagsi wxi tacala kor ahaaye khayrun inay u khayr badan tahay lirasulilah rsulka ale sal allah slam walaakiin warka lagu laaya baabkii waxaan u oynaya ana alwaxya waxyiga qad inqataca inuu ka go'oy min asamaai samada xaggeed fahayajathumaa waxay ku kicisay cala albukaai inay ooyaan fajacala waxay gudageleen yabkiyaani macaha inay la ooyaan rawahu muslim xadiid saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabina wuxuu ku yidhi sal allah alay waslam ana rajula ninba zaara ziyaartay akhan walaal oo lahu isagoo sugnaaday fii qaryatin ukhraa qaryo kale ku yar tuulo kale walaalkiisa jira ayuu ziyaartay faarsad allahu ilahi wuxuu diyaariyey tacala korahay calaa madrajati jidkiisa wuxuugu diyaariyey madrajada waa jid malakan malag buu u diyaariyey falama ataa calayhi markuu u yimid qaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee doonaysaa malag baa jidka u istaagay inteed u socota qaala qaryadaas iyo magaaladaas qaal wuxuu yidhi hal laka ma ku sugnaatay calayhi isaga dushiisa min nicmatin nicmo oo tarubuha calayhi aad u ilaalinaysa ood u wanaajinaysa ood mxuu ahay u islaaxinaysa qaal wuxuu yidhi laa maya hayra anii laakiin anii aniga uxibu waan jeclay fillahi ilahay tirsi baan u jecla tacala ku rahay intaasaan ugu socdaa qaala wuxuu yidhi fainii aniga rasuululahi rasuulka alla baan ilayka adi laguu soo kaadiray malag baan ahay biana allaha alla inaan kuu sheegay biana allaha alla weyne qad axabaka inuu ku jeclaaday kamaa axbabtuhu saad ugu jeclaatay fiihi ilahay dartiis ugu jeclaatay inaad alla adna ku jeclaaday ayaan inaan kugu bishaaray ayaan lii soo diray weyaan rawahu muslim yuqaalu waxaa leey arsadahu likada idaa wakkalahu markuu uu xilsaaro bixifdihi ilaalintiisa waalmadraja wlmadrajau bifathi miimi wara'i aariiq weyaan wmacnaa tarubuha taquumu biha aad u istaagayso oo watasxa aad u socota fii salaaxiha wanaajinteeda weyaan xadiiaad wacanhu waxaa lagu wariyay abu hurayra radi allahu taala anhu qala wuxu yiri abu hurayra qala rasul rasul wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam man caada qofkii booqda mariidan qof buka oo jiran aw zaara booqda akhan walaalo lahu isagu sugnaaday filah ilah dartiis naadaahu waxa u dhawaaqo munaadin mid dhawaaqa u dhawaaqo wuxuu leeyahay bian tibta waad muxuu wanaagsanaatay wa taaba waxaa wanaagsan mamshaaka markaanusocodkaadana wanaagsanaadsocodkaadana wanaaaawatabawata waad diyaarsatay oo waa lagu diyaariyey oo waad mudatay in lagu diyaariyo min aljannati jannada manzilan boos weeyaan rawahu tirmidi baa wariyey wa qala wuxuu yidhi xadiiun xasan wa fii bacdi nusakh hariib saxaxu albani hada wallah aclam wsal allah wslm la